bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين wاlcaaqibaة lلmتaqin wlaa cudwan ila عlى الظالمين وslى اllah وslm وbaarak عlى mحamed وعlى آlih وصaxbih أجمعين qala الmؤلف raximah اllah kitaabu اlcitqi waxa uu kitaabu yahay ciqiga ciqigu waa xoreynta wa isaalaة اlmilki can اlaadamiy aadami mulkiga lagu leeyahay oo la zuuliye wey wa takhliisihi min min alriqi iyo addoonnimada oo laga saaro taqaruba ilى اllahi tacaala iyado ilaahayna loogu dhowaanayo subxaanahu tacaala kolley baabkan xilligan aynu joogno ma jiro addoomuhu oo waxay ku ku yimaadaan addoomuhu dagaalada jihaadka ayay ku yimaadaan oo inagii soo marayni marka la qafaasho dumarka iyo caruurta binafsi sabyi ayay ku noqonayaan ayagoo addoon kuwa kalena tafsiil buu inoo soo geliyay waa inaga soo caray oo imaamku afar arrimood buu kala dooran doonaa buda maslaxada ay ku jirto markaa addoomuhu waa jiri jireen waana jiri doonaan insha allahu oo markuu jihaadku yimaado waa iman doonaan kutubtan culimadu way noogu daweyneeno way noogu qoreyn iyo axkaamta ay leeyihiin ka in la daraaseeyo oo aan laga tegin weeyaan dadka qaar ka mid way ka tagaan oo baabka cidqigo kale way iska dhaafaan maadaama ayna jirinba wixii axkaama ku tacalluqa addoomaha xilligan ayna joogin laakiin in la barto aqoon loo yeesho oo la fahmo aad bay muhiim u tahay waana iman doontaa insha allahu maalin maalmaha ka mid a marka waxa uu sheekhu inooga warramaya halka haddaba cidqigaasi cidqiguna in addoomaha la xoreeya waa sunna weyn waa mustaxab qofka isagu addoonka muslimka ah ee shaqaysan karaya ee isdaberi karaya arrintiisa la gaar noqon karaya in la xoreeya aada bay u fiicantay nusuustuna dadka way ku booriday oo rasuulku sala allahu calayhi wa aalihi wasalam axaadiis fara badan ba ka warramo uu ku boorinaya in la xoreeyo wa yasixu waa asaxaya alcidqu xoreyntii min kulli maalikin qof kasta oo maaliga bay ka asaxaysaa maalinkaasoo jaa-izi tasarufi tasarufkiisu yahay mid jaa-isa oo soconaya yani tasarufkiisu ku banaan yahay fii milkihi milkigiisa dhexdiisa qof milkiisa ku tasarufi karaya ee ku ansaxaya wayaقacu waa dhacaya cidqigii bisariixi اlcitqi ciqiga sariixiisa ayuu ku dhacaya wاlkinaayati kinaayana waa ku dhacaya maca niyati niyadu markaasi iyadoo la jirto ama maca niyati xaalo u ahaaday niyada maceeda niyada la jirkeeda wa idaa cataqa markuu xoreeyo bacda cabdin addoon barhkii markuu xoreeyo cataqa calayhi jamiicuhu dhammaantiiba waa ka xoroobaya wain cataqa hadduu xoreeyo shirkan lahu fii cabdin addoon qeyb ku leeyahay hadduu xoreeyana walxaal huwa isaguna muusirun uu yahay mid markaasi muusiro u haysta sara alcidqu cidqigu wuxuu u gudbayaa ilaa baaqihi baaqigiisa yuu gudbayay intaa hadhay wa kaana caleyh korkiisana waxaa ahaaday qiimatu nasiibi shariikihi shariigiisa qeybtii uu ku leeyahay qiimaheeda ayaa isagana korkiisa ahaatay qofkii wax xoreeyey waman malaka qofka hantiya waaxidan min waalidiihi min waalidihi waalidkiisa mid ka mida qofka hantiya aw mawluudihi ama ciddii uu dhalay mid ka mida qofka hantiya gacantiisa uu soo galo cataqa caleyhi waa ka xoroobay cidqigiyuu ka asaxaya cidu ka asaxay inuu shaqo wayasixu wayasixu cidqu min kuli maalikin jaa-izi tasarufi fii milkihi qofka qof kasta oo maaliga maxaa ku baxay maalika marka maxa ku baxay qof aan waxaanu lahayn waxaanu lahayn addu xor addoonu lahayn addu xoray ka war wakiilna maha marka kaasi isagu maa asaxaydo sideedabana qofku tasaruf wuxuu ku leeyahay waxa isagu uu leeyahay iyo waxa loo ogolaaday markaa wakiil buu noqonaya waxa uu iibinayo waa inu isagu iska leeyi isagu waa inuu leeyi ama waa in loo ogolaado haddii uu iibiyo shay uuna lahayn aan loona ogolaanin waxaa dhahdaa kaasi fuduuli baa dhahaa bayc اfuduuli waa tasaruf fuduuliya waxaanu lahayn lagu waxaanu lahayn buu iibinayaa loomana ogolaani marka qofku wax iibinaya ama wax iibsanaya waa inuu noqdo qof shayga iska leh ama loo ogolaaday marka loo ogolaasho waxanu kala jeednaa wakiil buu yahay isagoo iyuna lahayn lakiin qofkii lahaaba u ogolaaday inuu tasarufkan sameeyo inuu iibiyo ama soo iibiyo tasarufaad kalena waa la midun ayagu haddana garata marka cidqigiina waa waa saasoo kale oo qofku waa inu isagu leeyahy ko qofkaasi waa inuu yahay jaa-izu tasaruf jaa-izu tasaruf maxaa loogala jeedaa waa albaaliq alcaaqil qofka baaliqa ah ee qaan gaadhay albaaliq alcaaqil alrashiid alrashiid baaliq marka la waxa ku baxay sabigii caaqil marka la yihin majnuunkii rashiid marka la safih baa ku baxay rashid mel maa ku baxay safiihi baa ku baxay marka waa inuu yahay qof maaragtay eh, xoolaha aan laga xayirin waa inuu noqdaa oo qofka safiih hadda xoolaha waa laga xayira tasaruf male isagu waxaa kale isaguna aan tasaruf lahaynoo xoolaha laga xayiraa qofkii isaguna kacay mufliska ahaa muflisku muxuu ahaa yaa sheegaya almuflis hay dayntii iyo maalkiisi baa kala batay waxaa badatay dayntiisii baa badatay waa la xayiraa soo maha maxaa laga xayiraya maalkiisa soo maha inuu ku tasarufo laga xayiraya goorma laga xayiraya laakiin yaa sheegaya waay dadkii deynta ku lahaa hadday dalbadaan oo yidhahdaan ninkan xoolahana looga xayiro waa koow ama isaga laftiisuba inuu dalbado o yhahda dayntii baa igu farabadatay waa in xoolaha laga xayiraa markaas waxaa kunka xayiraya sax wey waay markaa jaa isa tasaruf muxuu noqday waa saddex buu inoo noqonaya waa albaaliq alcaaqil qofkii baaliqaya caaqilka ahaa gayru maxjuurin calayhi markaa qofka hayru maxjuurin calayhi laba ka soo baxaya qofka xoolihii dee laga xayiray xayirtaanka laba ka soo baxaya waxaa looga xayirayaa safiihnimo awgeed waa safiih ama waxaa looga xayiray xoolihii deyntiisii baa ku fara badatay deyntiiba ku badatay oo xoolihiisii deyntii baa kala faraba kala batay deetna waa laga xayiray xoolihii kaasuu noqonaya ma garatay marka jaa-is tasaruf haddaad maqashid waa kaas wey wayasixu waa asaxaya alcitqu xorayntu xorayntii way marka way way asaxaysaa min kulli maalikin maalik kasta xaggii ii ka asaxaysaa maaligaasoo jaa-is tasarufi tasarufkiisu yahay jaa-is mid banaan fii milki milkigiisa marka ku tasarufi karaya ah maalig xoolihiisu ku tasarufi karaya halka wuxuu inagu sheegay ciddu ka asaxayo cidku ciddu ka asaxayo ee wax xorayn kartaa ayuu naga waran raggii dumarkuu doonaba ha ahaado waa inuu yahay jaa-isu tasaruf ama rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan xaggii alfaadu ku dhacay inuu inooga warramo wayasixu waa asaxayaa cafwan wayaqacu waa dhacaya cidqigii bisariixi lcidqi cidqiga oo la caddeeyo oo lafdiga lagu caddeeyo ayuu ku dhacaya oo ninku yidhaahdo actaqtuka waa ku xoreey aw anta xurun ama xor baaba tahay waa hadal cad sariix wey waxaynu alfaadda markaynu soo marinay alfaadda waxaa loo qeybiyaa laba soo ma sariix sariix iyo kinaayo sariicu hadalkaasi waa hadal cad oo macno kale aan ixtimaalayni macno kama qaadayaba waa lafdi cad ya haddii ay tahay nikaaxii haddii ay tahay alaaqii haddii ay tahay baycii haddii ay tahay soo wadu haddii tahay xataa waxa waqafka markuu kukusho qofku wax waqfinayo hadduu dha gurigan waqafaan bixiyey waa hadal cad weeyaan waa sariix ma wax kale ma ixtimaalayo iyo kinaayo alfaadu intaas u qaybsantaa iyo kinaayo ya waxay nagu kala duwan yihiin sariixu niyo ma baahan waa inuu qastiyo un carabku una ka boobin carabku hadduu ka boobo maya maalan carabki waa ka boobay u carabkiibaa ka boobay carabki waa fahmsi ba ma ya shay aad ujeeday lakin si kala utirsama jiraan una carabku wax kaloo odhanaya wax kale ayuu odhanaya taa iyada maya taa iyada maya markaa sariixu niyo uma baahna laakiin kinaayadu maxay ubaahanaysaa niyo ubaahantay qofku inuu niyoodo maalan hadduu yidhahdo imika halka cidqiga markan joogno kale kinaayada waxaa ka mid a inuu yidhahdo laa sultaana lii calayk wax awoodan kugu leeyaba ma jirto wax awoodan kugu leeyaba ma jirto waxa dhici karta inuu gala jeedo xor xor baa tahay oo awood kuguma lihiba anu waan ku xoreeyey waxaa kale dhici karta inuu gala jeedo waan ku maamuliba kari laayaba adiga awood aan kugu leeyaho aan kugu maamulo mabalihiba ma dhici karta marka labadu kugu jeedo waa inuu oo markaa uu niyoodaa cidqiga waa inu cidqi lagala jeedo waa inuu niyoodaa cidqigii xorayn inu gala jeedo waa niyooda oo waadaxu ma halkaas ya horarda waa inu soo tilmaanay alfaada sariixa iyo alfaada kinaayada waay markaa wuxuu ku dhacayaa buri bisariixi lcidqi hadduu yidhahdo xor baa tahay oo xorooday hadduu yidhaahdo actaqtuka waa la mid iyaduna anta catiiqun wlkinaayati kinaayana waa ku dhacaya maca niyati xaalo niyaduna ay la jirto oo niyadiina markaasi waxa weeyaan ay la socoto oo de kinaayadda niyada la socoto inaga hore soo tilmaana hadalkuna waa sarbeebo laa sultaan le aleyka taasoo kale weeyaanoo alama laa khidmati la calaykum addoomihiisu wuxuu ku yidhi wax markaa eh, khidmo ah iyo shaqaa oo aan idinku ley ma jirto akhidna markaa dee inu cidku inuu xoray nugala jeedana waa dhici kartaa inaan nugula jeedana dhici kartaa wa idaa actaqa markuu xoreeyo bacda cabdin addoon barhkii hadduu xoreeyo cataqa calayhi jamiicuhu dhammaantiiba waa ka xoroobaya dhammaantiiba waa ka xoroobay waay addoon uu leeyahay buu barh xoreeyey barhku ha noqdo mucayan oo ha cayilo oo ha yidhaahdo waxaan xoreeyey gacantaada waxaan xoreeyey lugtaada waxaan xoreeyey madaxaada waa waa qayb waa cayilo soo ma ama yuuna cayimin oo ha yidhaahdo waxaan xoreeyey kala barh baan ku xoreeyey kala barh baan ku xoreeyey ama rubc baan ku xoreeyey saas oo kale ya waa isku mid waxay noqonaysaa addoonku wada xor buu noqonaya addoonku muxuu wada noqonaya wada xor adoon isagu iska lahaa ayuu qeyb ka mida xoreeyey intii kalna xor bay noqonaysa marka uu ka xoroobayaayo xor buu noqon doona dhammaantiiba dhammaantii waayo shaaricu waxa uu doonayaa dadka markaa uu ku booriyey cidqiga xoraynta ayuu aada ugu booriyey xorayntuna laa tatajaza ma qaybsamayso ma qaybsanayso sidaa ogeed marka hadduu addoonku isagu iska leeyahay addoonku hadduu isagu iska leeyahay waa inuu wada xoreeyaa hadduu qayb xorey inta kale xoreybaysa ayadana wey marka waxaan mar marka nidhi isagu iska leeyahy maxaa ku baxay ya haddaanu isaguna lahayn hadduuna wada lahayn isagu dee ya marka waxay noqonaysa waa lala leeyahay soo ma marka isaga lala leeyahay marka isaga lala leeyahay isaguna qeyb uu leeyahay saaxiibkii kalena qeyb uu leeyahay ama ha badnaadaan ba ayaga laftoodaba xukunkeedu noqonaya waa kan wain actaqa hadduu xoreeyo shirkan lahu fii cabdin addoon qeyb uu ku leeyahay hadduu xoreeyo wa huwa qofka xoreynayaana muusirun yahay mid waxhaysta wahuwa walxaal huwa isaguna muusirun uu yahay mid qaniya ah oo waxhaysta sara alcitqu cidku wuxuu u gudbi doonaa ilaa baaqiihi intiisa hadhib u gudbi doonaa wa kaana caleyhi korkiisana waxa ahaaday qofkaa uu xoreeyey qiimatu nasiibi shariikihi shariigiisa nasiibkiisa qiimihiisa ayaa ahaaday nasiibkiisa loo qiimeyn doona nasiibkiisaasaa lagu leeyay korkiisa ayuu ahaaday waay masaladana maxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa markii hore addoonka kelidii baa lahaa soo muxuu ku sameeyey qeyb buu xoreeyey soo ma mar wada xoreynaya taa marku wada xoreey yado hadal male markan kalena muxuu xoreeyey qayb buu xoreeyey isagaana lahaa maxaa ka dhashay muxuu wada noqday wada xor noqday soo ma waay markan kalena waa lala leeyahay kelidiiba male nin bay wada leeyihiin marka iyaga oo nin wadale ayuu qeybtiisi xoreeyey wuxu anu qaybtayda waan xoreeyey qaybtaa kale ya qayb ba hadhe soma ninka luu leyahy soo qaybta kalena xor bay noqonaysaa iyaduna maxay noqonaysaa xor marka adoonki muxuu wada noqday gebigiisi muxuu noqday xor buu noqday soo maha qaybta ninkii kale si xor noqday ninkii kale habubu xoreyn be waxaa gudbaya xoreyntii la xoreeyey baa gudbaya waa ninki niri xoreyntu laa tatajaza marka way gudbaysaa qaybtii kale u gudbaysaa addoonku wada xor buu noqonayaa saaxiibkiisa kalena qiimaha inta inta intiisii isagu ku lahaa qiimaheedii buu yeelanaya intii uu ku lahaa qiimaheedii buu yeelanaya maalan adoonka oo kale laba qof markay ku wada leeyihiin oo qof intiisii xoreeyo waxaa la odhanaya mar haddaad xoreysay adiguna aada waxhaysatid oo nin hani aad tahay nin hani aad tahay addoonku wuu wada xoroobaya xor buu wada noqonayaa saaxiibkaa ya qiimaha u celi intuu isagu ku lahaa adoonka u celi addoonka baa la qiimeyn doonaa marka la qiimeeyo waa la kala bari doona kala barba mid bar buu lahaa tusaale ahaan saaxiibkiisii barkiisi buu celin dona adonka marka la qimey hada la hao boqol haddaa la idhahdo boqol kun hadaa la hahda maalan wuxuu celinaya saaxibi konton kun buu celinaya saasu markaa adoonkana wada xor ku noqonaya marka waa la la qiimeyn doonaa marka la qiimeeyo saaxiibkii wixii uu ku lahaa qiimihiisii ayaa la siin doonaa adoonka saasu xor ku noqonaya marka waa goorma marka la qiimeynaya ee uu celinaya lacagta uu celinayaa waa goorma waa markuu wax haysto maxaa ku baxay ya markun waxba haysan maxaa la yeelaya marka marka waxaa la odhan doona sida naska kusoo arortay xadiidka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wastusciya alcabd addoonka waxaa lagu odhan doonaa orodoo soo shaqayso oo qeybta kale ee uu ninkan uu leeyahay ee aanad laga xoreynin soo shaqeyso soo lacagtiisa deetna saa xor ku noqo sidaa xor ku noqo ayaa la odhanaya awaadix ma halkaasi soo ma waman malaka qofka hantiya waaxidan min waalidihi mid waalidkiisa ka mida qofka hantiya waalid waalid waxaa loogala jeedaa aabbaha hooyada awooga ayayda sidaa awgeed baa loo jamciyey waa alal ama al usuul usuulshii furuucdii iyo halkan wakad sheegaya mugti marka qofka asalkiisii hantiya waa aabbihii aabbihii baa gacantiisii soo gala isagoo adoon ama hooyadii ama awowgii ama ayeydii marka uu gacantiisi soo gala xor buu noqonay xataa waxay dhahen culimmadu uma baahna inuu ku idhaahdo waan ku xoreeyey markaasuu xor noqonaya wuu ka xoroobaya xor buu noqonaya marka u gacantiisaba soo galay xor buu noqonay waay xagga faracuna waa la mid oo furuucdii hadduu hantiyna waa la mid caruurtii uu dhalay isagu rag iyo dumar ku doona ha ahaadaan caruurtii uu dhalay iyo kuwaas kuway sii dhaleen iyaguna waa waa saas kale waman malaka qofka hantiya waaxid min waalidihi waalidkiisa mid ka mid ah aw mawluudihi ama caruurtiisii mid uun ka hantiya cataqa calayhi waa ka xoroobay yani xor noqonaya markaaba xor ka noqonaya faslun fi lwalaa welihii walaha waxaa la yidhaahdo ayuu fasl u yihi kana wlwalaa waluhu min xuquuqi lcitqi ciqiga xuquuqdiisa ayuu markaasi ka mid yahay wa xukmuhu walaha xukunkiisu xagga irhiga dhaxalka xukmu tasiibi xukunkii casabad kale ayuu ahaaday cinda cadamihi marka la waayo qofkii wax xoreeyey wayantaqilu waa guray waa guurayaa alwalaau wayantaqilu waa guurayaa alwalaau walaha raadkiisa aahaartiisa iyo faa-iidooyinkiisu waa guurayaan canilmuctiqi kii wax xoreeyey bay ka guurayaan markii isagu dhinto dabadeed ila dukuuri buu guuri doonaa kuwa lab oo min casabatii casabadiisa ka mid a ah. lab ayuu u guuri doonaan ragga casabadiisii ka mid a ah. wa tartiibu lcasabaati casabaadka tartiibtooduna fi lwalaa'i walaha dhexdiisa aahaartiisa iyo fawaa'idiisa ka tartiibihim oo kale wey tartiibtooda fi lirsi irsiga markaasi dhaxalka ade casaba sidii tartiibta ulahaayen weyaan walaa yajuuzu ma banaana oo asixi maayo baycu lwalaa'i walaha iibkiisu asixi maayo walaa hibatuhu hibadiisuna ansixi marka addoonka la xoreeyo waxyaabaha ka dhasha waxaa ka mid a ah waa alwalaa rasuulkuna wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam alwalaau luxmatu ka luxmati الnasab marka waluhu waa waa xidhiidhka ka dhaxaynaya qofka wax xoreeyey iyo kala xoreeyey kaasoo wele la yidhahdaa ya qofka u xoreeyey iyo ka la xoreeyey <clears throat> xidhiir ka dhexeeya <clears throat> xidhiirkaasi ayaa waxay dhahdaa walaa baa la dhahdaa walaaguna waa almucaawanatu wاlnusra waa iskaashiga ayaa la ydhaahdaa luq ahaan iskaashiga isku gargaarka la ydhahdaa halkana iyo waxaa loogala jeedaa walow waxaa loogala jeeda istixqaaqu lmiiraas qofka inuu markaasi ciddii dhexlaysa haddaa la waayo ciddii dhexlaysa haddaa la waayo inuu qofkii uu xoreeyey u dhaxlayo kii uu xoreeyey oo u mutaysanayo xoolihiisi u marka markaa waxaa loogala jeeda inu qofku uu mutaysto dhaxalkii markaa la waayo qofkan casabadiisi iyo dadkii dhexlayay wاlwalaahu waluhu min xuquuqi اlcitqi ciqiga xuquuqdiisa ayaa uu ka mid yahay xuquuqda ka dhalanaysa u ka mid yahay marka xoraynta ka dhalanaysa waluhu wa xukmuhu xukunka walaagu xagga irfiga iyo wixii lamida dhaxalka dhaxalka xukmu الtacصiibi waa xukunkii casabaynta casabada cinda cadamihi marka qofkii la waayo waay oo marka walaha waa waxa noqonaysaa marka la waayo qofka la xoreeyey oo kale maalan qofka la xoreeyey dhaxlayaashiisaba yaa qaadanaya de carruur hadduu ka tegay hadduu awlaad awlaadiisii iyo waalidkiisii dadka haddii laakiin kuwaas ayna jirin welihii baa imanaya casabuu ku dhal ana horana wayna soo sheegay casabada ya walaagu wuxuu ka mid yahay maxay casabadu ka mid waay wayantaqilu waa guuraya alwalaa waluhu waa guuraya marka walaahan guuraya loo jeeda wax kale maaha walaaga aahaartiisi iyo fawaa-idiisii weeyaan oo dhaxalkii baa ka mid a markaa waa guurayaa can ilmuctiqi kii muctiq waa ka guuri doonaa haddii isagii marka la waayo wayaan qofkii uu xoreeyey haddaa la waayo casabuu ku lahaa soo maaha qofkii uu xoreeyey ya uu casabeynayay soo maaha xagga dhaxalka isagii haddaa la waayo ka waran waa guuri doonaayo isaga markaasi casabadiisiibay u guuri doontaa waxayna u guuraysaa ila dukuuri min casabatihi casabadiisii casabatu binafs casabadiisii lab ayuu u guuri doonaa markaa isaga haddii meesha uu ka baxo qofkii uu xoreeyey meesha hadduu ka baxo waxaa soo gelaya casabadiisii casabadiisii baa soo gelaysa waay sida aabihii oo kale iyo inamadii u dhalay oo kale iyo kuwaas wa tartiibu lcasabaati casabaadka tartiibtoodu casabaad tartiibtoodu fi lwalaa'i walaha dhexdiisa ka tartiibihim oo kale weeyaan tartiibtoodii oo kale weeye filirdi irdiga dhexdiisa markaas ay ku kala tartiibsanaayeen oo kale weeyaan tartiibta casabaadka casabada dhaxalka way tartiibsanaayeen soo ma bimacnaa way kala horreeyeen maxaa ugu horreeyey albunuwatu bunuwa bunuuday ahaayeen carruurtu u dhala de alibni wabnu libn waxaa ku xigay alubuwatu aabbaha ku xiga aabbanimo ismaacasabu ku dhaxlaya aabbihii ma garanaysa aabbanimadii waxaa kusii xigay uma alukuwatu tartiibtii caynka ahayd aynu soo marnay in uu noo soo tartiibiyo sheekhiyo ya tartiibtaas oo kale halkana weeyaan waa isku tartiibun tartiibta casabada walaagu iyo tartiibtii casabada irsigu waa isku mid wey sidaasoo kale isku noqonaysaa casabadii halkan iyo casabadii halkii oo ninkan wax xoreeyey ku xoreeyey wuxuu ku dhaxlayaa casab ahaan buu udhaxlaya casabadiis isagii casabadiisii de tartiibtuna saasun bay ahaanaysaa wey saasay u kala walaa yajuuzu asixi maayo baycu lwalaa'i walaa hibatuhu walaha iibkiisa iyo hibadiisu midna ma ansaxayso adi wuxu uhi waluxmatu ka nasab waa nasabkii oo kale wey nasabka miyaa la iibiyaa qofku miyuu odhan doona anu baan ahay ree waan iibinaya adaan kaa iibiya lacagta ken ka war ansaxay yani ninka hadduu reerki qabiilkiisa haduu iibiye ka war qabiilkaasaan ka tirsanahay waan kaa iibinaya nasabkayga waan kaa iibinaya amaba in hebel hebel baan ahoo dee nasabkii aan ku abtirsanaya baan kaa iibiya adiga ma asaxaysa mase ma asaxayso ya waa saasoo kale halkan hadda luxmatuka luxmat lmasr in la hibeeyana ma banaana nahaa can bayci اlwalaa'i wa can hibatihi labadaba waa diiday rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam faslu waman qaala liabdihi licabdihi idaa mutu faanta xurun xakanna wuxuu kaga warramaya atadbiir tadbiir waxa weeyaan qofka oo addoonka xoreyntiisii ku xidha dhimashadiisa buu xoreynaya xoreyntiisina wuxuu ku xidhay ya wuxuu ku xidhay dhimashadiisii marka xoreyntu dee marna qofku waxbuu ku xidhaya marna waxba kuma xidhay marka marka wuxuu ku xidho kale waxay noqonaysaa waktigii horena ay samayn jireen inuu dhimashadiisa ku xidho oo yidhaahdo markaan dhinto xor baa tahay idaa midtu fa anta fa anta xurun haddaan dhinto xor baa taagu micnaha waxa wey intaan nool ahayn de waxaad ahaanaysaa wey addoon baad ahaanaysaa lakin marka dhinto xor baa tahy marka waxa la hahdaa tadbiir baa la hahda addoonkaa mudabar baa la hahda xagga dambe laga xoreeyey waman qaala licabdihi qofka addoonkiisa ku yidhaahda idaa midtu markaan dhinto fa anta xurun adugu xor tahay fa huwa mudabarun kaasi waa mudabar waa addoon xagga dambe laga xoreeyey yactiqu waa xoroobaya bacda wafaatihi qofkii xoreeyey dhimashadiisa dabadeed buu xoroobayaa min huluihi ulukiisana waa ka xoroobaya xoolahiisa markaas ulu maalkiisa wayajuuzu lahu waxaa u bannaan an yabiicahu inuu iibiyo sayidkii waxaa u bannaan inuu iibiyo addoonkiisii fii xaali xayaatihi marka uu nool yahay wayabtulu tadbiiruhu xaggii dambe laga xoreeyeyna way buraysaa iyaduna wa xukmu lmudabari ka xagga dambe laga xoreeyey xukunkiisu fii xaali xayaati sayidi sayidkiisa noloshiisa waktiga xaaladiisa yani xilliga uu nool yahay sayidkiisu xukmu lcabdi addoonka xukunkiisao kale weeyaan addoonkii alqini ee saafiga ahaa ee waxba aan lagu xiin waay horta balqiniga aynu yar sheegna eg addoonku mid waxaa la yidhaahdaa mudaber waa kan imankaynu mararno mudaberku muxuu mudaber muxuu yahay xagga dambe ayaa laga xorey see lagu xoreeyey ninku wuxuu yidhi marka dhinto ayaad xor tahay markaa xaggii dambe ku xoreeyey ka mudabar baa la dhahdaa midna mukaatab baa la dhahda way inoo soo wadaayo lacag baa lagu qoraya waxaa la leey lacag intaa leeg haddaad iska bixisid xor baa tabe isna la odhanaya kaana maxaa dhahdaa ya kaana mukaatab baa la dhahdaa midna waxaa dhaa mubacad badhna waa xor badhna waa addoon oo iminka labadii nin ayna soo sheegayna wax wada lahaa markuu intiisii isugu xoreeyey lacagna aan u haysanin ninkii kale yidha anugu intayda waxa weeyaan waa i addoon weeyaan waxay noqonaysaa adoonkii inuu shaqo tago intaa uu shaqaysanayo is xoraynayo badhna ka badhna waa ka addoon badhna waa ka xor kaana mubacad baa la idhahdaa addoonka waxaaba aan ahayn saafiga ah alqini baa la dhaha isaga wax alli wax ku xidhan ma jirto ya addoonkaas saafiga ah qini baa kaana la idhaha ee khaaliska adde addoon khaalisa weeyaan waa khaalis waayo marka wuxuu yihi sheekhu waman qaala licabdii qofka addoonkiisa ku yidhaahda idaa midtu marka dhinto fa anta xurun xor fa huwa mudabarun mudaber wey ninkaasi yani xaggi dan baa xoreeyey weeyaan yactiqu waa xoroobaya bacda wafaatihi markaa sayidkiisa dhimashadiisa dabadeed buu xoroobi doonaa min uluihi baana ka xoroobi doonaa ulukiisa ulu waa ulukii tarakada xoolihuu ka tegay weeyaan waxaa samidka qofku saynu kusoo marnay baabkii wasiyada xagga hore saynu kusoo marnay waxa weeyaan qofku waxa uu dardaarmi karaa xoolihiisa saddex meeloodoo meel ahaan in sadaqo loo bixiyo uu dardaarmi karaa waxaad ka warantaa intaa in ka badan buu dardaarmay wuxuu yihi xoolaha ee kala barhban sadaqa u bixiyey ani markaan dhintay dabaday xoolahaasi kala barh hala bixiyo oo wujuuhda khayrka hebel iyo hebel iyo halkaa iyo halkaa halagu bixiyo masaajidka halagu dhiso saasuu saasuu tiri xoolihiisu may ka badan yihin sul ma asaxay mise maa saxay yaa ka jawaabaya hay ya maxaa la weydiinaya warasada maxaa la odhanaya ogolaanshaha warasada ku xidhantay sax wey ogolaanshaha warasada ay ku xidhantay hadday ogolaadaan waa la sii deynaya haddii kale sultun baa la bixinaya inta kalena dhaxalka la raacinaya waa saas weeyaan marka uluskaasu ka baxaya isaguna addoonkan wuxuu ka mid yahay addoonkan xagga dambe ku xoreeyey ulun uluskaasu ka mid noqonaya haddii uu uluskii wada noqdo kelidiiba amaba uu ka yaraado hadduu ka batamay waay ويجوز waxa banaan wayajuuzu lahu waxa u banaan sayidkii an yabiicahu inuu iibiya u banaano fii xaali xayaati marka uu nool yahay yacni addoonku addoonkan xagga dambe lagu xoreeyey goorma xor noqonay adiga sheekh ya ha markuu dhinto markuu sayidku dhinto ayuu yuu xor noqonaya sax wey markuu sayidku dhinto xor noqonaya intii uu nool yahayna muxuu ahaanaya addoon buu ahaanaya soo sama waay haddaba ma banaan tahay ina xagga dambe ku xoreeyey inta uu nool yahay inuu iibiye ma jawaabta maxay ha marka uu iibiyeyna xornimada way buraysa iyaduna xoranta agga dambe ku xorey buraysaa yada waxaa u daliila waxaa u daliila nin baa addoon buu lahaa addoonkii u xagga dambe ka xoreeyey nin wax haystana muu ahayn faqiir buu ahaa wuu u baahday marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam addoonkii buu qaaday waa iibiyey markii uu iibiyey ayaa uu lacagtiisii siiyey ninkii ura qaado oo ku intifaacadda waxay kutusaysa markaa sayidku addoonkan xagga dambe uu ku xoreeyey intuu nool yahay uu ku tasarufi karay bimacnaa waa iibin karay iibintaa uu iibiyeyna waxay burinaysaa markaa cidqigi marka yajuusu lahu an yabiicahu fi xaali xayaati intaa uu nool yahay weeyaan wayabطulu tadbiiruhu xaggii dambe u ka waa buraysaa iyadana wa xukmu اlmudaberi ka xagga dambe lagu xoreeyey xukunkiisu fi xaali xayaati sayidi sayidka marka waxa weeyaan xilliga uu nool yahay xaaladda uu nool yahay sayidku ay aanu dhiman intaa uu nool yahay xukmu lcabdi lqini addoonka qiniga xukunkiisii wey addoonka qiniga la yidhaahdo iyuu la xukun noqonaya addoon qiniga la wayna sheegna soo ya ay adiga addoonka qiniga waa kee addoonka alcabd اlqin waa ke ma ku celiya alcabdu alqinu waa kee way kaa baxsantaa soo ma adigu dambeeyaad soo dhawode maa agga dambe ka doontay soo dhawo so dhawo so dhawo xagga hor kaale soo durg soo durg waayo haye soo dhawo welibano hay waa saafi khaalis wax alla wa ku xidhinaba ma jiraan mid maxay nidha waxaa dhahdaa mudaber mudaberku waa kee xagga dambaa lagu xoreeyey midna waxaa mukaatib mukaatibku waa kee lacag baa lagu qoray iska soo bixi baa lagu yiri markaas xor noqona soo ma midna mubacad baa la kaasna waa kee bar buu xor kee barhna waa ka addoon soo ma kanna haddaba qiniguna waa ka intaa midnaba aan ahayn weeyaan kaas haddaba qini la yidhaha waay fasl walaa dersigaas ders dersi maynoo haray dersigaasna ka dhigana berri in sha allahu tacaala halka aynu ku dayno slى اllah وslm وbaarak عlى mحamed وعlى آlihi وصaxbihi